لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب دنو المصلي من السترة aadaakani baabu dunu dunuwi lmusalli ruuxii isagu tukanayey dhawidii uu u dhowaanayey min asutrati sutradiisa bal taas buu baabkeedii yahay oo de wata aan soo maray oo ruuxii isagu musalliga ahaa in la farayo bal haddii aanu dee jamaca ku tukanayn imaamka sutradiisa ay sutro u tahay dee inuu sutro yeesho wax adigu hortiisa kuba sugan ama tiir ha noqota ama wax kaloo yaroo murtafica si dadku isaga iyo intaa aanay dhexdooda u marin uu isagana celiyo ciddii maraysaana isbaredisa gadaasheeda ay marto daba baabkana wuxuu u baabaysan yahay bal ruux hadduu sutro u tukanayo sutradaasi ama gidaar ka horeeya ha noqdo tiir ha noqdo wuxuu dhigtay haba noqdee inuu u dhowaado oo masaafadan isaga iyo sutrada u udhaxaysa inta uu ka sujuudi karo aadiyo dee bal hadday wax ku yar yar raacaanna in yaroo kooban ay noqotay aanu aada uga fogaan oonu aada uga dheeraan bal taas buu baabkeedii yahay <clears throat> wuxuu uhi markaa muصنifku xadaثanii yacqub bnu ibrahim الdawraqiyu qaala xadaثana bnu abi xaazimi qaala xadaثanii abi can sahl bni sacdin الsaacidiyi qaala anahu qaal sanadka xadiidka dhammaan waan soo wada aragnay ibn abi xaazimna waa cabdilcaziz o hore aynu usoo aragnay wuxuu yihi markaas صaxaabiga jaliilka sahl ibnu sacad kaana waxa ahaa bayna musallaa rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay halkuu kuba tukanayey oo maanta halkan maqsuudku yahay meeshii uu wejiga saarayay uu kuba sujuudayey iyo wa bayna aljidaari jidaarkii ka horeeyey ee dee masjidka jidaarkiisa ee xagga qiblada markaas ahaa mamaru shaati neef adhi inuu maro ayuun baaba udhaxaysay macnaa aada buu ugu dhowaa weeyaanoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh halkaa uu joogsanayo bal maalan ee uu salaada uu ku tukanayo istaagayo jidaarkan sutrada u ah ama qiblada kaba xiga amay kala fogeyn marka halkuu wejiga dhigayo ee ku sujuudayo iyo jidaarka waxaaba udhexeeyey nee fadhi intuu mari karo uu ka mari karo dee nee fadhigina kolley wax yar way waa masaafo yar oo kooban intuu mari karaa in diraac iyo meelaha aan kaba badnayn ama kaba yar ayay tahay macnaa aad buu ugu dhowaanaye wey kolley musallow walow halkii uu istaagayena uu noqon karo imika halkan waxaan ugu fasirinay meesha uu ku sujuudayo ee haddii isaga iyo halku taagan yahay in neef adhii mara ay u dhaxayso jidaarkii muu rukuuci kareen kamanaanu sujuudi kareen weeye ee waa mawdicu sujuude laakiin xadiid kaleo dee isagana rasuulka ilaahay sa kacbada dhexdeeda markii uu kuba tukanayey kaa maxaa noogu sugan isaga iyo jidaarka in saddex dirac ay udhexeeyeen marka waa habkii uu istaagay iyo jidaarkii ayaa saddex diraac ayaa udhexeeya adigu waa inuu ka sujuudi kara bal hadday masaafo yari soo raacdana waxaan dee saa u badnayna intaas bay ahayd oo waxaa xadiidka inoogu sugan un ruuxii musaligahaa inuu sunu iyo inuu sutradiisa u dhowaado bal dee xadiidkani laakiin taas rasuulka ilaahi baaba salawaat ullaahi wasalaamu aleyh si sariixa inoo amray oo wuxuu xadiiث abu dawuud wariyey ku yihi rasuulku idaa صalaa axadukum ilىa sutraةi falyadnu minha axadkiin hadduu sutro u tukanayo ha u dhowaado laa yaqdacu shaydaanu calayhi salaata si aan shaydaanku salaadiisa dee dhulka iyadii saatir bay uga noqonaysa xataa isagii waabay kabadhayn saatir bay ugaba noqonayan salaadiisii aan ugaba fasahaadin ama aan ugaba goyn marka in loo dhowaado weeye <coughs> xadaثna isxaaq ibn ibrahim ومحamed ibn الmuثanى wlafظ lbn الmuثanى qala isxaaq akbarana وqال بن المثنى xdثna حmاد بن مسعدة عن يزيد يعني بن أbي عbayd عن سلمة وهuو بن الأكوع أنه kana يتحرى سندka kolley waa dad aan sooba ogaano on sooba maraye lakiin waxa ay tahay un xagga hore labadan sheekee muslim leeyahay sheekh keli un bay wada lahaayeenoo waa xamaad ibnu mascadata eh, laakiin siiqada ayay ku kala dunaayeenoo midna xadahanaa buu yidhi midna akhbaranaa buu yidhi ninkun sheekuna waa xamaad keliya labada dambena yacni bna abi cubaydin wahuwa bn اlakwac wuxuu ula yimi horeynu usoo ogaanay oo riwaayadiisii ama si uu sheekhadiisa uga maqlay wuxun baabay ahayd can yaziida can salamata intaa wax dhaafsani kumay sugnayn haddaba markaas sidii yaziidkani ku yahay uu inoogu caddeeyo salamahana ku yahay inoogu caddeeyo ayuu dee bal yidhi yacni ibna abi aanu dee talabaadna inay riwaayadii saasuu ku maqlay sheekhyadii waxaanu ka maqlin aanu iyagii u tiirin ayuu hadalkii kaba gooyuu leeyahay yaziidkan uu xamaad yidhi uu kaba warinaya can yaziid yidhina wuxuu ujeeday yaعni xamed wuxuu ujeeday ibn abi cubaydin salamahan yaziid ibn abi cubayd kaba warinayaana waa saxaabigii jaliilkaa salawaat bn kole koca waaba laqab bay idhaahaan waana awowi ah e. bal kolley sanadkan labada iyago waan dib bay noogu soo noqon doonaa marka haddaba wuxuu uhi anahu salamat bn اlakwac kaana wuxuu ahaa yataxaraa mid u qasta mowdica makaani lmusxafi kitaabka qur'aankaa meeshiisa waa tiir malaa sanduuq uu ku sugnaa kitaabka qur'aankaa la dhigaya waqtiyadaa dambe ayuu halkaa iyo tiirkaas ayuu u qasdi jiray yusabixu fiihi xaal uu ku sunaysanayo ujeeddadu waa agtiisa oo sutro ayuu kaba dhiganayaayo tiirkaasuu ag joogsan jiray kaasuu markaa ku marka salaada sunaa ah ama duxaba ha tukanayo ama salaadihi kale sunayaasha raatibade ama masjidka wixii salaad suna ku tukanayo halkaa agtiisa ama kaa musxafka agtiisa ayuu sunaha kuba tukanayey taaba marka musxafku dee horta waa qur-aankii oo miimtana waxay dhahaan saddexda xarakaba way ku banaantay in miimta la fadxiyo la kasriyo iyo la damiyo taas dammadana dee inoo shahiirka ah meeshan uu sheegayaana waa waktigii dambe ee waktigii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu عalayhi may jirin oo de masaaxiif qur'aanka lagu wada ururiyey may jirin abubakr waktigiisiiba horta qur'aanka kitaab ahaan la wada geeyey laakiin masaaxiftana cahdigii cusmaan baa masaaxif dhowra haddaba musxafkii madiina dee bal nuskhadiisii mooye tii masjidka taalay oo alimaam la odranayey ayaa waa halkii la dhigayo waa tiirkaa la dhigayey ayuu bal masalan uu isagu inta badan waa u cinaayoon jiro halkaasuu sunnaha ku tukan jiray waana la weydiiyo markaasuu wadakara wuxuu sheegay ana rasuula الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay kaana inuu ahaa yataxaraa mid u qasta dalika almakaana meeshan rasuulka ilaahay cinaayo gaaru u lahaa waa u qasti jiray ama agteedu kuba tukan jiray markaanu dadka tukinayn waayo dee meeshuu joogsanaya way ka horey ay halkani way ka dambaysay markaa daraaddeed baan aniguna aan arrinkaa ulaba imanayaayo aan ugu dadaalayaa bu hi bal xadiidka dambaan ku eegi doonaa riwaaya ay noo soo socoteen marka wuxuu yihi وkاna byn الmimbri mimbarka rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu عalayh iyo wاlqiblati qiblada dhexdeedana waxa ahaa qadru m qiblada waxaa loo wadaa waa jidaarkan xagga qibladii xiga qibladii m waa jidaarkan masjidkee dhinaca qiblada ah iyo mimbarka waxa u dhaxeeyey uun qadru mamari neef adrhii in uu maro qadarkeed oo macnaa waxa weeye dee mimbarku kollay qori la dhigay buu ahayo saddex darajo leh waana la arkaa dee kitaabka waxay nooguba yimaadaan haddaba rasuulka ilaahay wakti uu si uu dadku ay u wada arkaan oo salaadiisa si u tukanaya u arkay intuu isku taagay halkaa salaadii uu kuba galay oo uu rukuucay markuu sujuudiyay doona una uu soo dhaadhacayna waabay jirto xadiidkiis rasuulka ilaahayna uu saa u yeelay inuu dee dadku ay salaadiisa bal ay wada arkaan kuwa dambana oo ay bartaan si uu tukanayo <coughs> haddaba mimbarkan ayaa xadiidku si inoo faa'iideynayo iyo jidaarka uu ka soo yar go-naa intaa u dhaxaysay mimbarku halkaa uu ku sugan yahay iyo jidaarkan ka horeeyana waa intaa neefka adhiga kaba mari karo rasuulka ilaahiyna salawaat ullaahi wasalaamu aleyh aad bay isugu dhawaayen weye rasuulka ilaahiyna salawaat ullaahi wasalaamu aleyh dee isagu mixraab san oo kale dee u godan oo ama san oo kale ah oo uu dhex isoogsado sufuftii safkii ku xigayna ah jidaarka ka ku dhowi uu yahay taasi waktigiisii may jirin dee dadka waa ka horeynayay uun haddaba in marka uu mimbarka dhinaciisa joogsado eeg mimbarka halkaa asalkiisa joogsado dhinaciisa joogsado halkan uu ka sujuudayo iyo oo dee kolley intaa jidaarkana waa taa aan soo maray inta neef adiya ay kaba mari karo ayaa rasuulka ilaahiyo jidaalkii udhaxaysay iyo sujuuddiisii mimbarkana waa intii udhaxaysayo markuu dhinaciisa joogsado waa intii uu kaba sujuudayay un bal intan yar waxaana jirtay un fakada ama dee yar banaankaasaa jirona uu halkan leeyahay waxaa bal sidaa looba yeelay si safkii hore ay isu muuqdaan oo nadarkii u kala goyne adugu kolley safkii waa udhaxaynaya hadday saa noqoto inay waxa weeyaan u soo baxsan yahay rasuulka ilaahina dhinaciisi kuma tukanayo bal waxa weeye un macnuhu qadarka aad buu u yaraayo intaa rasuulka ilaahay halkaa uu kuba sujuudayo iyo halkii dee waxaan jidaarkan ka horeeya sutro oo kale u ah walow jidaarkii masaajidka uu yahay intaa yare kooban baa udhexayso taasna ay keenaysa un inuu ruuxisa xadiidkaa kale baan soo naqliya xadiid kale inoogu sugan uu sutradiisii ku dhawaado oo isagoo sutro inta uu dhigtay haddana uu banaankaa joogsado ka durko sutro uma noqonayso isagoo imaka halkaa safkaa dambe taagan oo jidaar kale sutru ii yahay sutro uma noqonayso ee bal markaa in loo dhawaado weli xadiidkuna waa inoo socda waa riwaayo kale xadaثna mحamed بن المثنى qال xadaثna makiy qال يزيد أخبرنا قال كان السلامة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فلفdiga aan yar eegna in xadaثna محamed بن المثنى buu hi wuxuu ku xigsiiyey xadaثna makiy makiyuna horta waa magace nisbe maaha waa nin makiy بن ibrahim la yidhah waa magaciisiya maaha inuu yahay kii reer makaan maahe isaga magaciisa uu kaba ahaa waana nin bal marka la eego bukhaarي oo kale sheekhyadiisii raggii ugu waaweynaa waa dabaqada koowaad ee sheekhyadiisa oo ilaa toddobiyo toban taabici oo yaziidkani kaba mid yahay ayuu soo gaadhay bukhaari markaa toos buu isaga wuxuuga wariyaa axaadiistiisan isaga iyo rasuulka ilaahay saddexda keliya ay uba dhexaysay hulaaثiyaadka bukhaari la yidhaahna qayb badan oo kaba mida dariiqan uu ku wariyaa maki can yaziid can salama ayaababa waliba inteeda hore oo dhan iyo waaba dee inta uu kuba wariyo muslim laakiin dee may dhicin lamau kulmin maki oo ma soo gaadhina waa kan waa siduu wax kaga warinaya maanta maki hadduu isagu toos uga warin lahaa wuxuu yeelan lahaa kitaabkiisa dee aan kaba heli layn axaadiis sanadkoodu hulaasi yahay bukhaari muslim ah, rubaciyaadkaa ugu caalisan san dee soo aragnay horena aan usoo sheegnay de waanay rubaciyaadku kitaabka iskagaba badan yihin laakiin hulaasiyaad ma laha waayo dabaqada taabiciintii laba kulmay raggaa taabiciintii la kulmay ee bukhaari qeyb kaba soo gaadhay isagu raggaa ma soo gaadhin ama wax kama warin bal bukhaari xadiidkan waa la wadaagsaday muslim laakiin muxuu ku wariyaa xadaثna makiy yaziid intaas waaba ulaasiyaadkiisa ayuu kaba mid yahay oo kaba labaad ee ulaasiyaadkiisa ka horena dariiqu ku wariye weeyaan ee kitaabuاlcilmi kuba sugan cibaaradan ah qaala yaziidu akbaranana waxaan filayaa de waxyaalo lamida horeynu usoo maray oo imika xadaثna makiy qaala wuxuu yihi maki yaziidu akbarana de waxaynu badnayd in halkan akbaranaadu ay horeyso yaziid oo faacilina ay dambayso uu yidhaaho marka akhbarana yaziid waa san de imakaba asaaniidda inoogu badan eh, lakiin halkan ismigii un baa lasoo horreysiiyeyo qaala wuxuu yidhi maki yaziidu yaziid ibnu abi cubayd ba akhbaranaa noo warramay taasun bay tahayo waa siiqadii ayuun baaba ismigii kasoo horreeyey weeye wax kale maaho yaan loo qaadanin qaala wuxuu yihi yaziidu yaziid oo yaziid faacilkii qaalo laga dhigo akhbaranaa taas ujeedadu maaha oo markaa yaziid qaaladan hore faacilkeeda qaaladan faacilkeedu waa damirka musaderka ee maki u noqonaya marka yaziid baale ibn abi cubayd oo mawlihii salamatu bn اlakwaca mawlihiisu ahaaye qaala kana salamatu salama wuxuu ahaa yataxaraa mid u qasta asalaata salaad cinda alsطuwaanati waa tirka agti uu kuba tukado weliba dee sutru kaba dhiganayaan allatii tiirkaasoo cinda almusxafi kitaabka qur'aankaa agtiisa kuba sugan oo waana taa lafdigii hore aynu kuba soo aragnay mawdica makaani lmusxafi weeyo waa ustuwaanadan halkaa waxaana xafnu xajar yidhaaha fatxulbaari horta xadiidka wuxuu ina tusayaa inuu musxafku meel u gaaro lahaa waqtigaas oo musxafka meel u gaaro la dhigi jiray inay lahayd markaasaa wuxuu soo naqliyaa muslim inay dhacday yusalli waraa'a sunduuqi dee imaka xadiidkana kuma hayno haddaan xadiidku meel kale inooguba imano de waana imaamkaas isagu huwa sartu fii naqlih muslim uba tiiriyey lafdi sunduuq dhacay halkana sunduuqa kuma hayne waa seyfulxibaari kuma sugan oo bal markaa taas buu isagu waa siu sheegay marka waxaana u dee tafsiir raaciyaa waxaa dee moodaa buu leeya ama ay arrinku yahay inuu musxafka sunduuq uu lahaa musafka sanduuqaa laguba rido sanduuqaas baana ustuwaanadan agteeda kuba sugnaa waxaan u sheekhu raximah الlahu taعala wa xaafid mxajar fatxulbaariye xaqaqa lana bacdu mashaayikhna waa sheekhadiisii qaarkood ba waxay noo taxqiijiyeen ustuwaanadan ama tiirkan imika halkan sheegaya waa tiirarka rawdadan almukarama ama rawdadan dee rasuulka ilaahay yihi mimbarkay qabr ah, beydkayga iyo mimbarkayga waxa uba dhexeeya ee rawda min riyaad اljana tiirka dhexe ee adigu tiirarkaa ustuwaanada kaba mid ah oo suu yidhaho tiirkaa dhexe inuu yahay kan markaa ama musxafkan la dhigayay uu u cinaayoonayeyna salamat min alaqwac agtiisa inuu kuba tukado uu inoo soo naqliyeyna rasuulka ilaahay ihtimaamka iyo cinaayada inuu lahaa waxaana loo yaqaanay buu leeyahy waktigaas ustuwaanat almuhaajiriin oo malaa way ag fadhiisan jireeno taas baa ustuwaanat almuhaajiriin baa la odhanayay <clears throat> faqultu lahu waxaan ku idhi ya abaa muslim wa kunyadii salama araaka waxaan ku arkaa tataxara adoo u qastaya oo ku dadaalaya asalaata cinda hadihi اustuwaanati tiirkan agtiisa inaad kuba tukato qaala wuxu uhi ra'aytu nabiya salى اllahu عalayhi wasalam yataxara salaata cindaha waa fadiilo ay leedaho gaar ahaaneed waa isagoo dee salaada agteeda laguma tukado rasuulkii ilaahay u qastaya u cinaayoonaya u ihtimaamayaan arkayo adna isagan kuba dayanaya albaabku waa inoo dhammaaday horta dee waa inoogu sugantahay arrintii tarjamadii oo in loo dhowaado sutradayna waa ti aynu soo maray in wax kastoo shaakisiba uu noqonayo xataa qaradan istuwaanadu ay leedahay ama tiirku leeyahay iyo dhumucda yaanu lahaanna wax dhuubanba haba noqdo si aan dee canazadii iyo xarbadii iyo waxyaalahaan kuba soo maray bal markaasna arrinka kale xadiidka jiraana waxa weeye meel masjidkii kaba mida ayuu saxaabigani salaadihiisii sunayaasha ula qastayey oo uu d waana dee daa'imayeyba ama taas halkaasu ku tukanayay waxaana jirta inuu soo arooray xadiid ah nahyin uu ku soo arooray ruuxu meel masjidka kamida inuu ka dhigto mowdic uu yidhaah halkaasu baaban masjidka kaga aqaan ama aan kuma tukanayaayo de u idhaa kolka ay dhici karta u idhaa halkaygii waye igaba durgo ruuxii kale uu kaba kaciyo meeshaasun uu ka wadan yeesho sta neefka geeriiba dee xerada meel un uu inta badan uga fadhiisto oo kale taa nahyi kuma yimi marka halka xadiidkana waa kan oo rasuulka ilaahay uu inooga soo naqliyay saxaabigana waa kan u cinaayonaye tay culimadu ku jamciyaan waxa weeyaan kol haddii dee meeluu siman wax fadli gaaro oo meeli meel ay la dheertay aanay jirin itaan ama meel inuu ruuxu ka caado yeesho halkaasun inuu kuba tukado taasuna uba qasto iyada waa taa nahyi ku yimi oo kol haddaanay dee halkan iyo halkan kale ay la mid tahay waxay la dheertay aanay jirin nahyigaasa iman ama karaahadaasa iman laakiin meeshu hadday fadli gaara leedahay eg fadli gaara leedahay dee iyada ba'si kuma sugno fadligan ay leedahay daraaddeed baa keenay taxarigan oo kol haddii fadli gaaro intii kale aanay lahayn ay leedahay haddii loo qasto ama ruuxii dee markaa uu laazimo iyada taas bacsi kuma sugno xadiidkuna bal taasi kuma xambaaran yahay arrinkaa weeye waxaana halkan kollay qoreenkiina sharaxaysa kuma sugan taasi waa salaadii iyo taase hadduu ruux bal maala masjid oo kale makaan dee uu fadhiisto fatwada dadka ama dersi oo kale oo halkii dee uu kaba caado dhigtay inuu dersiga kaba aqriyo oo kale iyo waxyaalaha caynkaas ama samac alxadiid iyo iyadu taas waana umuuro dee xaaja ay keento ama uba baahan yahay taas dee kolley mudnaashihiisii waa leeyahay o iyaduna idaankaas khaasatan nahyigu kuba yimi iyaduna ma soo gelaysa ayuu leeyahay arrinta kale jirtaana sutradii tirku waa noqonaya cindadanna waxaa looga jeedaa in niyada xaggeedii loo tukado sutra lagaba dhigto shaarixu halkan wuxuu soo qaadayaa bal tirarka dhexdoodoo laguma tukado tirarka dhexdoodoo laguma tukado wuxuu leeyahay falaa karahata fiiha cindada shaaficiyadu ka warramaya wax karaaho taa ku sugani ma jirto haddii tirarka dhexdooda laguma tukado malikiyaduna bal haddii aan cudurdaar jirin qowl karaahu kaba soo noqonayaan bal waxaan leenahay haddii ruuxu dee keli ku tukanayo bal markaa de kollay sudro kalena uu leeyahay bayn markaa asawaari haddii lagu tukado wax basi oo kusugani ma jirto bal bukhaari baaba tarjamo u dhigta baabu salaati bayna asawaari idaa lam takun jamaaca haddaan jamacaani ahayn salaaddii lagu tukanayo shaksigii keli ahaa ama imaam joogsado hadduu dee sudro kale leeyahay halkaas bayna saariyatayn oo kale laakiin marka ay tahay dee jamaaco oo kale xadiid asxaabu sunan ay wariyeen iyo xaakim iyo xadiid anasaha ayaa wuxuu kuba yimi wax keenaya karaahadeed ama nahyigeedba in bayn markaas halkaa laba tiir dhexdood la safto waxaanay culimadu ku cileeyaan safka go-itaankiisa iyo waxyaalaha safkiibaa kuba kala go-aya barhkood haba yidhaha waa meel shikabaa la dhigayay barhkood ha yidhaha waa muminiinta jinkaa ku tukada bal adigu taase laakiin waa inqidaacu saf baan leedahay safka kale go-itaankiisiia bal markaa taasi waxay tahay haddii aan baahi iyo diiqulmasjid oo masaajidka oo cidhiidh iyo loo baahday aanay jirin makaan sac uu yahay iyada bal matalan taas walow dee imika madhabaanta uu soo naqliyey xadiidkaas kolley xaakimna saxiix yeelo dee adugu aimada kalena waa xadiidka martabo xasan gaadhayo dee ibnu siiyo ayaa kuba yimi oo xagga nahyiga ah, khaasatan waa jamaacadii si aan u kala goyn haddii aan diiq iyo cidhiiri jirin oo haddii dee cidhiiri jiro taasi keenaysa dadka qaar inay dabad u baxaanba ama meel ay waayaan iyada taa waxba asi kuma sugna sida maxamuddiin abari iyo kayrkiiba ay yidhahaan markay xadiidka qabanaya <clears throat> baabu qadri ma yasturu lmusalli wuxuu u baabaysan yahay ruuxa musaliga inta sutro u noqonaysa kolley taa waa umuuro aynu dee waxyaalo kalea xadiidkii noola socdo ciddii bal salaada haddi ma wax ma goynayaane laakiin qadarka hore aynu usoo marrayo waa ti axaadiistii hore baan kusoo aragnay waa inta ruuxa muslimkaa sutro u noqonaysa ama tukanayaan ujeeda sutro u noqonaysa waa qadarkeed xagga irtifaaceed iyo waxyaalahaasi xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna ismaaعiil بn curayata qال وxadثnي qال بن مسلم ba le وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna اسماعيل بن إبراهيم waa اسماعيلkii hore un markii hore اسماعيل بن curayu ka cabiro waa hooyadii imikana waa abihi اسماعيل بن إبراهيم waa ku shuuroobay ina curaya عن يuنس عن حmayd بن هiلال عن عبداللahi بن الصامت عن أbي dr qال أنه qاaل cabdاللahi بن صاmتna waa nin taaبiciyo abu drna adeer bu u ahaayo dee abu dr walaalkii baa dhalay markaas ama saamidkani waa abu dr walaalkii qaala wuxuu yihi abu dr الغifaari qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi idaa qaama hadduu istaago axadukum axadkiin yusalii xaal uu tukanayo oo uu salaad u kaco fainahu yasturu waxa asturaya sutro u noqonaya hadduu sutradaa samaysana hadhow ciddii isaga iyo sutradiisa kale dhex maraysay waa iska celinaya isagoo salaaddii ku jira sana xalay uu soo maray إذا kaana hadduu yahay waxaa suri oo saatir u noqon ee xikmadii sutrada laga lahayna ee laynoogu jideeyena ay markaa ugu xasilaysa ugu taab noqonaysaa إذا kaana bayna yaday hortiisa hadduu yahay mثl aakhiraة الraxli kooraha khashabada ama qorigaa xaggiisa dambe kuba sugan oo kale wax intaa leeg qadarkeed horeynu usoo maray mukhiraة raxli iyo muahir akhiraة raxli iyo muakharaة raxli iyo aakhiraة raxli intuba waa luqaad kelima macno keliya wada leh waana macnahan aan sheegi dooneen horena usoo sheegnay un luqaadkiisiio waa dee koorihii bal matalan geela iyo waxyaalaha la dul dhiganayo markaa ma raaxiladi raxligii dee surjigiiba ayaanu ahaan kaa geeliya ay kuba fuulayeen ruuxu dee qorigan uu meeshan samaystay ama dee kooraha lagaba dhigtay dhabarka qori yaroo taagan ama khashabo taagan baa jirtay oo tan dhabarkiisa qabanaysa ruuxee uu kuba tiirsanayo haddaba intaa in leeg oo dee kolley malaa laba taakaba ama aan wada gaadhahaynba xagga dherarkeeda xagga taaga dherarkeedu inta ay tahay intaa in leeg hadduu sutro kaba dhigto hortiisa wax ku sugan xataa waxaa siyaanu ballaadhkii ay lahayd khashabadaasi lahaanin shay dhuubanba haba noqdee sutray u noqonaysaa oo taasi way ugu fillaanaysaa wey faidaa lam yakun bayna yadayhi haddii aanu isaga hortiisa ahaanin mithlu aakhirati raxli oo waxba ma samaysan wax sutro oo isaga yaallaa ma jirto fainahu yaqdacu waxaa goynaya salaatahu salaadiisa waxaa goynaya alximaaru dameer oo hadduu isagoo sutro lahayn dameer soo hormaro dee dameer dariiqaasho maraya maaha waa kaa ku soo dhow halkaa dee soo mareelkii uu sadrada dhigan lahaa salaadiisii waa goynaya walmarأaةu haweeneydina way goynaysaa hadday haweeney intaa ay usoo marto hortiisii walkalbu اlأswadu ayga madowna hadduu halkaa soo maro uu goynaya salaadiisii qultu waxaan idhi cabdullahi bnu saamit baa odhanaya yaa abaadarin abaadarow maa baalu lkelbi muxuu ahaaday ayga xaaladiisa iyo sha'niga alaswadi madow min alkalb اlaxmari min alkalbi asfar macnaa sha'nigiisu muxuu yahay aladi mayazahu wakhasahu macnaa waxaan ka soocay ee dee xukum gaara siiyey ka khaas yeelay min alkalbi اlaxmari wamayazahu ama wakhasahu min alkalb اlasfar waxaan ayga madow muxuu dee keene maxaa dee ay un aan loo odhane ay madow loo yidhi oo markaa aygii madow aygii madoobaa gooni uga saaray kii casaa iyo kii cawlaa iyo waxaan gaar ahaantiisa isagu kani gaar ahaantiisa u goynayo salaadu maxay tahay qaala wuxu uhi ya bna akhi walaalkay inankiisiiyow sa'altu waan weydiiyey rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay kamaa sa'altanii si aad ii weydiisay ayaan u weydiiyo faqaala wuxuu yihi alkalbu ayga alaswadu madoobi shaydaanu shaydaan weeye ayga madoobi shaydaan weeye axaadiistu way noo soconaysaa horta waan sii raacin iyadoo waxyaalo kalena aan arki doono kollay mar umaan yar khulaasin doonaa bal casharkuna inta uu socon karaa ayaan yar socodsiinaya hadii ala idhaah xadaثna شhaybان بن فروخ qال xadaثna سlayman بن المغيرة xا qال وxadaثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna محamed بن جعفر qال xadaثna شعبة xا qال وxadaثna إسحاq بن إبراهيم qال أخبرna وهب بن جرير qال xadaثna أbي wa جرير بن xاaزم xا qال مسلم ba wuxu uhi وxadaثna إسحاq أيضا wa إسحاq بن rahaweye qال أخبرna المعتمر بن سليمان qال سمعت سلم بن أbي dياr salm bn abi dayaalna waxaan filaya caawa un baaba inoogu horeysa oo nin siqa weeye asbaacu mee taabiciintiina weeyaan dabaqadaa zuhri iyo qataade iyobay isku dabaqa yihiin waana hiqo muslimna xadiidkan unbuu ku leeyahay meel kale kuma laha waa xadiidkan aan hayno unbuu muslim kitaabkiisa ku leeyahay qaala waxadathanii yuusuf ibnu xamadin ilmacniyu <clears throat> ad waa nin macni la odhanaya loo nisbeeyey qaala xadahanaa ziyaadun ilbakaiyu isaguna waa nin rabiicatu bnu camrin malaha qabiilo madax aabaheed ahaa ama oday horo awow horo ahaa ya rabيcaة بن cmrin buu laqabkiisa ahaa albakaiyo زiyad iبn kulayb waa iبn isxaaq iyo dadkii siirada ka wariyay can cاaصim الأxwali kul haؤulaaءi kuwaa dhammaantood intuu sheegaya waayo cاaصim الأxwal sr بن abi dayaal jrيr iبn xaazim iyo shucbaة بن الxajaaج iyo sulayman الmغire intaas weeye waa inta xadagka ka horeeya un eg intaasoo dhamiba haaulaa'i can xumayd ibni hilaalin xumayd ibnu hilaal bay kaba wariyeen oo xumayd ibnu hilaalna markii hore ayuu inooguba sugnaa waxa weeyaan mar hore biisnaadi yunusa yunus isnaadkiisii oo yunus اlayli isnaadkiisii ayuu bal matalan xumayd ibnu hilaal biisnaad yunusa ka naxwi xadiiثi xadiidkiisii mid laba midoo eeg yunus can xumayd ibn hilaal can cabdالlahi bn samit can abi darin waa kaas xumayd ibn hilaal waa taabici isaguna cabdالlahi bn samitna sidaas oo kale waa taabici bal markaa sanadkaa abu der ayuu ahaayo oo xumayd ibn hilaal baa iyagu raggani ay ku wada kulmeen isaguna wuxuu ka warinayaa isagu bal mثalا isnaadkii yunus oo cabdالlahi bn samit buu isagu ka warinaya cabdالlahi bn samitna abu der kanaxwi xadiiثa xadiidkiisi mid laba mida وxadaثna isحاq بن ibrahim qال aخbarana الmkزumiy qال xadaثna cabdالواxid wahuwa بن زiyadi qال xadaثna cubayd لlahi بn cabd لlahi بn الأصm qال xadaثna يزيد بن الأصm can abi hurayrata waana dee labadoodaba labadan soo adeerkaa hore inuu soo maray salaad intan kuma jirnay can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi yaqdacu waxaa goynaya aلصalaata salaada oo salaadii goynaya almarأaةu haweeneydii wاlximaaru dameerkii wاlkalbu aygii wayaqi dalika ruuxa waxaa ka ilaalinaya goyn salaadiisa de haweeneyda iyo waxyaalahan kale la magacaabay ay gooyaan ay salaadii kaba gooyaan markuu tukanayo waa hadday soo hormaraane mithlu mukhirati الraxli kooraha akhirkiisa ama aakhiradiisaas iyo khashabka iyo qoriga xagga dambe kaba sugan wax leeg oo sutro ka dhigtay oo ay markaa iyaguna aanay kala dhex marin de ay xagga markaa hore ee qibladu ka xigta una iyaguna ka sii maraan oo isagiyo sudradii laakiin aanay kala dhex marin uga soo dhawaadeen aad ba ugu soo dhawaadeene intaas baa ka badbaadinaysa goyntii salaada la goynayo bal axaadiis baa inoo soo socota haddii la yidhaaho dumarka iyo taa kuma tacalluqsan insha allahu tacaala xadiidkii ibnu cabaas ee xagga dameerkana ti aynu xalay soo maray bal in yarun haddaan masalada suureeyo caaisho kalaamkeedi iyo bal dumarkii rasuulka ilaahay iyo bal waxyaalaha inoo wariyeen waa inoo dambeeyaane xagga marka la eego dee xadiidkan abudar iyo xadiidkan abu hurayre iyo waxa kuba yimi in salaadii ruuxii tukanayey een sutro samaysan hadday soo hormaraan dee waa haweeneydii iyo dameerkii iyo aygii halkan waa mutlaq ee markaa horena uu qaydnaabo aygaa madoobi salaadiisii inay go-ayso taas baa xadiidka inooguma sugan bal markaa xagga goyntan salaada ay umuurahani goynayaan waxa weeye culimmada qaarkood oo daahirkiisaay kuba xambaareen oo waxay ka dhigeen salaadiita inay kuba burayso walow dee iyadoo xagga dumarkana wax caaridayo inoo dambeeya ay jiraan xadiidkii eh, ibnu cabaase xalay aynu soo marrayna xagga dameerka oo kale waa axmed oo kale iyabaa qowlka qaba dee iyo ibnu xasm iyo axmed haddaan eegno wuxuu idhaahaa ayga madoobi isagu wax caaridaya oo daliil keliya ima jirto salaadii waa goynaya eh, laakiin wuxuu idhaahaa haweeneyda iyo dameerka fi nafsi minha shay sababtuna wax yar caaridaya jiro waa axaadiia caaisha noo dambaysa iyo xadiidkaa hore aynu kuba soo marnay xadiidkii ibnu cabaas bal markaa taasi iyagu goyn bay kuba cambaareen sababtuu isagu u kala qaadayna aygana wax dee caaridayo taasi ma jirto bal isagoo idlaaqi isagoo mudlaqiyo isagoo muqayada haba yimaado laakiin waxyaalaha kale umuuro la odhan karo dee waxaan xadiidkan aan ka faa'idaysana wax ka duwan bay noo faa'iideynayaan baa jirta eh, laakiin culimada jamaahiirtoodu hadday yihiin saraf iyo khalafba oo de ay kaba mid yihiin a'imadii kale madaahibaha lahaa axmed iyo mooye iyagu waxay leeyihin horta salaadu ruuxa uu tukanayo waxyaalaha buriya waa wixii gaarka ee burinayey ee marid ruuxa hortiisa lasoo maray oo waxyaalahan ay ama dee ay kuwan la magacaabay ay soo mareen salaadii kuma burayso xadiidkan waxay kaba dhigeen goyntani waxa ay tahay qalbigiibaa dee khushuuc baa salaadii xuduur qalbiya waxyaalahaasaa jiray umuuraha caynkanina waxaaba dhici karta dee khushuucdii bay nuqsaaminayaanoo waa nuqsaan salaadii ay kuba keenayaan oo dumarka markay la eego kolley rag iyo dumar <laughs> waxa weeye dee waaba had iyo goor meeshii waa iskaba yimaadaan calaaqadan iyo umuurahan kaba dhexeeya daraaddeed ruuxan tukanaya markay haweeney sooba hormarto in qalbigiisi kuba tacalluqo salaadiisii uu kaba finoobo ama kaba shuqloomo qalbigiisii ama waxyaala uu xusuusto markaa taasi maxay keenaysaa salaadii oo nuqsaanta qalbigan kuba shuqloomay daraaddeed ee maaha ibdaalkeeda bal caasho kalaamkeedna waa inoo dambeeyaan ama iyada waxa weeyaan waxa weya tan oo kale aygeyn dameerkao kalena waa ta aynu xadiidkaba soo marnay de isaguna waaba tan xataa rasuulka ilaahay waa kii markaa nahiiqiisa maqashaan shaydaan buu arkay dee isticaado laba kaalay oo kale kana shaydaan buu kuba magacaabay aygii madooba bal waxay kaba dhigeen iyadoo xadiidkaa kale aynu soo marrayna ay eegayaan arrinku inuu yahay nuqsaan shuqloonkan qalbi kuba shuqloomayo waxaan ama iyo umuurahan sooba hormaray ama dumarkii ha noqoto ama waxyaalahan kale inay taa tahay laakiin salaadii oo ku buraysa oo markaa macnuhu yahay salaaddii inay fasaadee ruuxu dib ugu soo celinayo bal taas inaanay jirin e waxaana jirayn kolley walow marfuuc ahaan inooma sugna laa yaqdacu salaaةa اlmari shay ama laa yaqdacu salaata shay wadra ma stadactum markaan eegno صaxaabadii sade cثmaan iyo cali iyo bal marka taas adigu dad kala duwan iبn cmar iyo hadalku inooga sugan yahay waaba jirtaa mawquفaan salaada inaanay waxgoyn ahayn axaadiiث marfuucina meesha way kuba timeen laakiin kolley kuwa marfuucii ma sugna oo dacfi baa sanadkooda kuba sugan bal taasna xujadooda weeye arrin kale oo muhiima jirto ah axaadiiث inoo soo socota bal matalan taas oo tacaaisho khaasatan ay warin doonto bal taasba oo keenaysa khaasatan dumarka oo kale ee tilmaamaysa rasuulka ilaahay dee isagoo ama ay inuu iskaba tukanayo taasna inaanay salaadeedii salaadiisii burin oo bal arrinkan kale aynu kuma fasirnay inshiqaalka iyo umuurahaas iyo salaadii oo ruuxu kaba jeestay in laguma fasira aan salaada buritaankeeda laguma fasirin oo umuuraha loo xujayste bal waan isla yar eegi doonaa maxaa iyadana axaadiia iyo axaadiian mayaa la jamciyey mise kuwa waa la kala horreysiiyo waaba tan baabku inoo bilaabmayo baabulctiraadi isgudubkii bayna yaday lmusalli ruux tukanayo hortiisaa la isu gudbayey bar taas buu baabkeedii oo macnaha waxa weeye amba ka soo qaada ruux baa tukanaya ruux baa hortiisa jiifa waliba dee si jiifaana waa gudban yahay oo kale oo waana hortiisii xaggii qibladiibuu kaba xigaa bal ruuxa caynkaasa waaba ruux hurdo ka soo qaado salaadii taas xukumkeedii iyo miya halkaa waxay kuba jiraan mise waa caadi oo waa wax iska jaaisa bar taas buu baabkeedii yahay xadثna abubكر بن abي شhaybة وcمr النaqid وزhayr بن xرb qaluu xadaثna سfyaan بn cuyaynaةa عan الزuriي عan curwaةa عan caiشhaةa أن النabiya slى الlaهu عalayه وasلم kana wuxuu ahaa yuصلii mid tukada min aleyli habeenkii waa salaadiisii habeennimo ee uu guriga ku tukanayey caaisha leh walxaal ana anigu muctaridaة aan gudbanahay baynahu isaga dhexdiiyo wa bayna alqiblati qiblada oo macnaha rasuulka ilaahay aqala waaweyna kumay jirin maqsinkaa keliya kooban bay ahayd ba rasuulkii ilaahay markuu habeenkii salaadiisa tahajud u kaco iyadna ay horoodo iyadoo xagga qiblada kaba xigta ayuu rasuulkii ilaahay salaadii tukanayey u gelayay waana muctaridatu baynahu wa bayna alqiblati kactiraadi اljanaazati ama jinaazati ictiraadka ama gudbanka janaasada oo kaleo dee marka imaka naxashkii meydku saaran yahay ee la doonayo in la tuka lagu tukado dharar looma dhigo ee sanaa loo gudbaayo ruuxa qibladiisiibuu isagoo gudban kaba xiga saas oo kaleo anoo hortiisa jiifa ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh salaadiisa tukanayay welibana riwaayaatku way noo socdaan oo hagaag waxooga waan saraacinaynaba xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna wakiع عan hisham عan abihi عan caiشhaةa qaalat kana الnabiyu slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay wuxuu aha yuصلii mid tukada salaatahu salaadiisa min aleyli habeenkii kulahaa dhammaanteed waa salaadiisii o dhan walxaal ana anigu muctaridaة baynahu wa bayna اlqibla aan jiifo weliba si ballaadiya gudde markaan gudbanahayba isaga iyo qiblada dhexdooda faida araada marka uu doono an yutira eg intii hore o dhan salaadiisii shafciga ahayd buu waday waana tii uu dheeraynayey hadday tahay qiraacadeeda iyo rukuucdeeda iyo sujuuddeeda muddo dheer qaadanaysay waa taa dee siduu u taaganya kolkol lugihiisu ay bararayeen ama ay dildilaacayeenba marka haddaba uu salaadiisii dhammaystee witriga inuu u hadho ayaa markaa maxay tihi caaisha faida araada marka uu doono an yutira inuu salaada witriga tukado ayqadanii uu toosinayey fa awtartu markaasaan witrigayga ana tukanaya iyadu tahajud kale aanay tukanayno markaa intuu itoosiyo ayaan salaadii witriga ahayd aan tukanayay weli axaadiث way noo socon وxadaثnي cمر بن عaliyi qala xadaثna محamed بن jaعفari qala xadaثna شhuعbaة عan abi bكr بن xفصi wa abu bكr cabdالlahi baa magaciisa la بن xفص بن cmر بن سعد بن abi وaqاص weeye عan curwaة بن الزbayr qala أnahu qaala qaalat caiشhaةu caiشha waxay tidhi iyadoo la joogo curwo iyabaa joogo dad kale maa yaqdacu salaata salaada maxaa gooya oo ruuxa salaadiisa uu tukanayo maxaa ka gooya qaala curwa wuxuu yihi faqulnaa waxaan nidhi almarأaةu wاlximaaru caaishaana su-aasha weydiisay haweeneyda iyo dameerka ayaa gooya faqaalat waxay tidhi ina almarأata haweenaydu la daabat saw-in waa daabad xun dee kol haddii aad leedihiin waa nooc inkaar weeye kol haddaad leedihiin salaadii baa waxa weeyaan ay goynaysaa kol haddaa aydii iyo dameerihii nala sibaysaanba waxa weeyaan dee waaba daabad xun markaas daabad xun marka maxay tidhi iyadoo taa diidan ama radiyeysa laqad ra waan is arkay bayna yaday rasuulillaahi sala allahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay hortii anoo kuba sugan muctaridatan xaalan ahay anigoo saa dee gudub u jiifa kaاctiraad اljanaasati sida janaasada ictiraadkeeda oo kale walxaal wa rasuulku yusalli xaggii qibladan ka xiga weliba saasaan u jiifa markaasoo dee tu xaggii qiblada waa iska tukanaya xadaثna cmr بن naqid و abu saciidi الأshج qaala xadaثna xfs بن kiyaasin x qaala wuxuu yihi mslim baa odhanaya xadaثna cmar بن xfs بn kiyaasin walafd lo lafdiga soo socdana cmar baa leh muxuu yihi cmar xadaثna abi abihi waa xfs بن kiyaaskii marka horeba cmr بن naqid iyo cabdالlahi بn saciid iyo u sheeka ahaa xadaثna abi qala xadaثna الأcmaشh qala xadaثanii ibrahim عan الأswadi can caiشhaةa kolley sanadku sanadna mslim waa bukhaari waa ugu suganya khaasatan cmar marka laga bilaabayo inta ka dambaysa iyo inta inoo dambaysaba qaala acmashu acmash ba wuxuu yihi qaala acmashu cidda tidhi ee maquulu qowlkiisa uu yahay waa xafs bnu kiyaas xafs bnu kiyaas baa xadaثana acmash lahaa lakiin acmash sanadkaa hore markaa hore ibrahim can اlأswad can caiشhata lakiin sanad labaad buu leeyihiy sheekyo labaad marka wuxuu yihi xafse qaala acmashu maha tacliiq markaa acmash wuxuu yihi oo waxaa kaloo dee sanad kale ah waxadaثanii muslim can masruuqi can caaishata muslim baa ii waramay isna masruuq can caaishata marka maxay tahay acmash baa laba dariiq leh dariiq waa ibrahim bn yazid الnakhaci can اlaswad ibn yazid الnakhaci can caaishata dariiqa labaadna waa muslim muslimkana bukhaari waxaaba kuba sugnay duruqdiisa qaarkood yacni ibna subayxine waa ninkaynu soo maray maalin dhaweydna aan soo arkayna abuduxa kunyadiisu ahayd muslim ibnu subayx ninkaas weeye taaba weye isaguna masruq buu ka warinaya can caaishata caaisha hadii la isuguba yimi haddaba wadukira cindaha maa yaqdacu salaata bal markaa qolooyinka caaisha maxay masruuq iyo aswadba kaba wariyeen walxaal dukira la sheegay cindaha agteeda lagu hadal qaaday weeyo la xusay maa yaqdacu salaata salaada wixii goynayey markaasaa maxaa la yidhi alkalbu wاlximaaru wاlmar'atu qolooyinka kitaabka sharxay waa adigu sheekan alkawkab اlwahaaj waa sheekan reer herar weeye ama orome ee maxamed isna la yidhaha lamito afcaalkana sharxe manaahilurijaalka iyo kutubtaa kala duwan lahaa ayaa sharaxu leeyahay kolley sharaxna waa soo wada baxay haatan alkawkab ulwahaaj la yidhaaho ayaa markuu halkan qabanaya isaga cibaarada ku icraaba maxay ahaydba wuxuu ka dhigay madan ism mawsuulo balse sidiisii laftigiisii haddaan raaco kalayna waana niman dee isaga iyo shekan kale isaguna reer walla iyo jaanibkan luqadana aad bay ugu fiicnaayeen oo way u cunaayoodeen walow de ad moodo labada kitaab inaanay isku miisaan ahayn labadooda sharaxe muslim wadukira cindaha oo kan o dhowr iyo labaatan buu ku madbacaysan yahay kan alkawkab ulwahaaji adigu ninkii rabaana waaba isagu de isagoo majana imika la helaya oo almaktaba alwaqfiya dhowr iyo labaatankiisuba weliba aad qaadan karto ninkii rabaa oo wada qaadan karo de bal matalan taas weeyaan oo majana isagu ama sheekan kale albaxr maxuud ku magacaabe sheekh maxamed markaa cali aadam saykiisu de waa iib ahaan weeyaan oo markaa kuma jiro meelahaas wadukira cindaha ayaa muxuu yihi iyadoo la hadal qaada agtiisa maakii ama agteeda lagu hadal qaaday oo maxaa la yidhi maakii yaqdacu goynaya maadii markaa ibtida ayuu ama mutadu dee ismawsulo mutadu kaba cabire ma waxaa yaqdacu goynaya asalaata salaadu alkalbu wاlximaaru wاlmar'atu waxaa salaada goynaya waa ayga iyo dameerka iyo haweeneyda bal waa taa u xaafid بn xajar raximah الlahu fatxu اlbaari xadiidku waa taa le sanadkan unbuu bukhaarina ku leeyahy bal waxa laga yaaba halkaa xadathani ibrahim xadathana inay dhacdee umuurahan waa iskagaba wada mid markaasaa isagu muxuu kaba dhigay qowlkan alkalbu walximaaru walmar'atu in meesha xadaf jiro riwaayo kaloo halkaa ka yar horeysay bukhaari oo acmashun lagaba wariyo cali bni musirna riwaayadiisu ay noo cadaynayso oo isagu bal matalan masluubka uu soo dhigtaa wadukira waxaa la hadal qaaday cindahaa caaisho agteeda ma waxaa yaqdacu goynaya asalaata salaada goynaya taas baa la hadal qaaday marka hadalkii waan iskaba ridnay maadina eh, kaba dhigayno imika mubtadaya ma cibaarayno markii taa lagu hadal qaaday ayaa faqaaluu dheh waxay yidhaaheen yaqdacuhaa alkalb wاlximaar wاlmara waayo sababtoo xadiidkan acmash laga warinayo lakin halkan xafs ibnu qiyaas bedelkiisa cali bnu misriir oo صaxiixa bukhaari nooguma sugan ayay cibaaradu taa ahayd dukira cindaha ma yaqdacu faqaaluu yaqdacu de inagana lafti baaba inoo dambeeya taa kuba dhow yaqdacuha alkalb walximaar walmara waana dee usluubkan imaka horreysiisanayno ayga iyo dameerka faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi qad shabahtumuna waxaa nagu shabahdeen oo nagalama mid dhigteen haddaa ragga tihiin bilxamiiri walkibaari walkilaabi dameerihii iyo aydi wallahi baan ku dhaartee laqad ra'aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay yusalii tukanayo xalu tukanayo innii walxal inii anigu cala sariiri sariir korkeed aan kuba sugnahayoo baynahu wa bayna alqiblati isaga iyo qiblada aan u dhexeeyo oo macnaa waxa weeye sariirtan ay iyadu ku jiiftay ayaa rasuulkii ilaahay xagga qiblada kaba xigtay iyadu way jiiftaa isaguna waa tukanaya aqalkiina waa aqal kaa kooban iyo maqsin kaa kooban haddaba isaga iyo qiblada ayaan u dhexeeyey mudajacatan xaalan ahay mid jiifta fatabdu لي waxay ii muuqanaysay alxaajatu xaajo ayaa ii muuqanaysa o ujeedadu waa iyadoo rasuulka ilaahay salaadii waa ku raagaya waa dheeraynaya habeenka intiisii badnayd waa taagan yahayba iyadu way hurudaa marka kol kolbay dee wuxu baahanaysa waa insaan xaajadii kasoo qado iyadoo kaadi qabataba oo bal matalan taa xaaja ii muuqanaysa rasuulka ilaahayna waa taaganye iyadna way ka horeysaa markaasaa fa akrahu fauudiya rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam intan fadhiisto rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh dee inaan tashwiish geliyo oo dhibo macnaa waxa maxay way ka horeysaa xaggii qibladiina way ka xigtaa rasuulkii uu taagan yahay inay hagaag usoo fadhiisato markaa rasuulkii ilaahay dee kasoo kasoo horjeedsato taas baa nacaye bay tidhi markaa maxay samayneysay faansallu waan siimayey ama waan baxayay oo min cindi rijlayhi waa min cindi rijlayi sariiri weye waana halkan ruuxu dee labadiisa lugood dhigo sariirta xagga madaxa mooye xaggan lugaa la dhigo ay kaba cabirtay waa labada lugood ee sariirta xaggeed waxaan taa ugu fasiraynaa waa xadiidka inoogu soo socota waxa weeyaan oo laftigaa inoo soo socda min de rijla iyo sariiri inoo soo socoteen ayaan ujeeddadu iyadoon fadhiisan maradii ay huweyneyd hadday doonto intay ka hoos baxdo si dee adigu rifqi adigu ay baxdo oo dee iyadoon hadda kicin oon fadhiisan ayay dee tadhaadhacaysay markaasay xaajadeedii soo gudanaysay de halkeedii iskaga soo noqonayso waxay diidaysay rasuulka ilaahay inay de halkaa isagoo salaadii ku jiro soo hor fadhiisato ay fadhiisato oo xadiidkana looba daliishaday tashwiishka haweeneydii oo kale saas oo kale de hadday ka horeyso la tukanayo tashwiishka ka yimaada ama dee dhici karta waxyaalaha inshiqaalka qalbiga kaba iman kara iyadoo fadhida ee waxa weeyaan kaba xasilaya ayaa dee ka badan jiifkeeda markaa iskaba jiifto wixii kaba xasiliya iyadoo hadde aqalkuna madoobaayo dee rasuulka ilaahayna aan dadka kale lamid ahayn oo dadkii salawaat ullahi wasalaamu caleyh dadkii lama mid ahayna xaggan dee dhaqdhaqaaqa iyo xarakada iyo ruux iska jiifo una xasiloon umuurahan iyo weliba dee ruux jiifa iyo ruux fadhiistay ama istaagay kolley ama maritaankiina dee uu kasii yar weynaanayaa umuurahaasaa jaanibkaa ku kala badan waa xadiidkuna tu inoo imika inoo faa'iideynayo faasal min cindi rijlayhi bal aan xadiidkeeda horta duruqda dhameeyo waayo markaan dhameeyo xadiid maymuna iyaba inoo dambeeyeen xdثna اسحاq بن ibrahim qال aخbarana jarيr عan mansur عan ibrahim عan الأswad عan caiشhaةa qalat anha qalat adltumuuna waad halkii shabahtumuuna kaba cabirtay waxaa nala sinteen bilkilaaha raggay la hadlaysaa qolooyinkii dee agteeda ka yidhi weeye haweeneyda iyo umuurahaas iyo waxyaalaha kalea salaada goynaya bilkilaabi walxumur ay iyo dameera nagala mid dhigteen laqad ra'aytunii waxaan is arkay waana imika dee faacilkii iyo mafcuulkii laba damiiroo shay keliya ku wada dhacaya weeye ama wax keliya wada laamaya waa afcaal qulub khasaa'isteedu walow dee imika taas ru'yadan xilmi basariyadina kale iyada un la raaciyo mudajicatan xaalanay mid jiifta cala sariiri sariirtii kuba jiifta fayaji-u waa imanaya rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay fayatawasadu sariira sariirtuu dhexdhexaysanaya macnaa salaad buu tukanayaa sariirtuu bartankeedii kuba hagaagayay oo waxaaba dee cibaaradu ay ixtimaalaysaa inuu sariirta intuu ku joogsado hadday intaa waasacayduu korkeeda kuba tukanayey iyo maye hoosteedu ku tukanayo dhulku kuba tukanaye laakiin sariirta bartankeeda ayuu cayashana ku hurudo ayuu isagu waxa weeyaan ku hagaagayey waana daahirka xadiidka ama de waa muraad waxay ugaba jeedo maha sariirta korkeeda say bacdigood u qaateen ee waa sariirtii waxa weeyaan dhinaceed iyo dhulkii buu taagan yahay laakiin sariirtii baa ka horeysa dhexdeediina waa ku toosan yahay caishana oo dee sidaa ictiraadka ay inoo sheegtay markii hore ayay uba jiiftay fa yusalli waa tukanayey faakrahu waxaa nacayey an asnaxahu macnaa an asnaxa lahu w inaan u muuqdo oo macnaa haddii aan markan wax u baahdo inaan kac u baahdo inaan intaan hor hagaag u fadhiisto rasuulka ilaahay aan u muuqdo taasaa nacayay fa ansalluu waan baxayey min qibali rijlayi sariir sariirta waa markii hore rijlayda waa tan halkan kuma fasiraynay sariirta labadeeda lugood xaggeeda iyo jihadeeda ayaan saa an anigu dee waxa weeyaan ras anoo fadhiisan ayaan saa ugaba baxayay xataa ansalla ilaan ka dhex baxo dee si dabacsan uga dhex baxo min lixaafihi waa wixii ay huwanayd ee lixaafkeeda ahaa aan ugaba dhex baxo xadaثna yaحya بن yaحyى qال qarأtu عlى maliki عan abi النضr عan abi سلمة بn cabdالرحمن عan caiشhaةa qalat anaha qalat kuntu waxaan anaamu mid seexata bayna yaday rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam warijlaaya labadayda lugood fii qiblati oo markaa uu tukanayo eeg habeen keliya kama wada waramayso waayo waxay noo soo socotay iyadoo dee aan daahir ahayn oo rasuulka ilaahayna kuba tukanaya agteedii bal markaa waaba tanoo kol lugaheedii halkii qibladiisii ay taalo oo markaa lugi ay fidinayso kolna ay kala bixinayso kolna ay laabayso markuu rasuulku sujuudayo dee meeshiina waaba cidhiidhiyo halkii uu ku sujuudayo weeye kol waa tan sariir bay kuba jiiftay rasuulki ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu alayh de waa ku toosnaa una xaggii qibladay kaba xigtay marka waa xaalooyin kala duwan iyo habeeno kala duwane habeen keliya ma wada aha faidaa sajada marka uu sujuudo macnaha uu doono uu soo sujuudaba weeye ee uu soo fadhiista ee uu doonaya wejigii dhulka inuu dhigo uu dhigo hamasani waa itaabanayey lugteediibuu gujinayeyba faqabadtu rijlaya aqalkuna waa madow laanbadamay lahayn markaasaan labadeyda lugood baan laabayay rasuulkii ilaahay baa sujuudayay markuu sujuuddiisa dhamaystayna waa taagnaanayaa in badan buu taagnidii ku raagayaaye waidaa qaama marka uu kaco basatumaa waan fidsanayey lugahaygan kala bixinayay qaalat waxay tihi caaisha iyadoo sababtan dee ay u sugayso rasuulka ilaahay inuu taabto ay markaa lugaheeda ka laabto oo markaa uu soo sujuudayo aanay lugi aanay dee tii iyadoo inoo cadaynaysa maxay tidhi waa cudurdaarka ilaahayde walbuyuutu aqaladuna yowma idin maalintaas laysa fiiha masaabixu laambadamay jirin oo aqalkaa madow buu ahaayo dee markaa uu soo dhaadhacayo maan dareemahayn bay leedahay waa ruux hurdabe bal xadiidka kolley xadiidii caaisha dee mid kale maymuniya way noo soo socdaane waa bal waan isya raacinay waana taa aan soo aragnay axaadiida xadiidka cabdullaahi ibni samit uu ka warinayey adeerkii abudar alkhifaari kolley xadiid abu hurayrena waa jiraa oo iyadana aan soo aragnay oo yaziid ibn lasam warinayo inay haweenaydu bal iyo dee aydii iyo dameerihii iyo salaadii ruuxa haddaanu sutro lahayn ay hor maraan waa maritaankii ay goynayaan oo bal markaa goyntii ama nuqsaanha lagaba dhigo ama taas burine bal xagga burintii waa ta aan lahayn ciddii qabtay aan sheegnay iyadoo waxyaalihii caaridayayna tani ay kaba mid ahayd markay in salaada burideedii laguba xambaareen bal markaa waxay caaisha xadiidkan u daliishatay ama umuurahan ay uga daliishatay ee iyada dabadeedna culimadu ay u daliishadeen haweenaydu hadday salaada ninka inaanay goynahayn ee waaba kanoo rasuulka ilaahi iyadoo xaggii qiblada ka xigtay ayuu uba tukaday laakiin kollay culimada dee si guudba ama intooda badan ninkii inuu haweenaydii oo ka horeyso saa u horjeegto salaaddii uu tukado isagoo rasuulka ilaahayla waan kuba dayanayaa waxay kaba dhigan karaaho oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadday khushuuc noqoto salaaddiisaa loogaba dhigay uu rasuulku yihi wajucilat quratu cayni fi salaa adduunyaba waa ka dhex baxayay oo waxaa ishiisa ku qabowsanayso naftiisa ay macaansanaysa oo kuba raaxaysanayo oo waxaanba ee ruux innaga ina shuqlinaya isaga mabay shuqlinahayn dee taa lagulama mid ahaynba oo dadkii kale fitna loogama baqan ruuxii dee zawjadiisiibaba taasaabay noqonaysaa fidno uu kuba fidnoomo waxyaala inuu xusuusto qalbigii uu kuba shuqloomo nadarkaas salaadiisii markaa bal haddaanay burinba inshiqaal kaa weyn khushuucdii salaadda ay qiima ku lahaydba meesha ay kaba baxdo bal walow ay leeyihiin ma burinayso haddana jaanibkaa kale iyadoo la eegayo ee xaalada karahay kaba dhigayaanba rasuulka ilaahayna umuuraha caynkaasee dadka kuba imanaya ee isagii waa kaba nasahnaa bal caaisha nafteeda ayaaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh iyadoo dee isagoo sooman inuu dhunka jiro sheegtay ayaa maxay tihi waayukum ymliku irba rasuulka ilaahay waa isxejinayey intaa wax dhaafsani kamayda ahayne kuma rasuulka ilaahay laba mida oo dee ishanan karaya waayo idinku haddaad isdhahaan taas laba kaalay hadda waxaa dhici karta wax kalaba inaa ku dhaqaaqdaan oo halkaas aydaan ku gaabsanba bal markaa dee umuurahaasi waa jiraan bal markaa waxaan leenahay axaadiisan caaisha iyo xadiidkii abu dar iyo ka abu hurayre iyo kolley dee waa goynaya iyo ma goynayaan baa meeshii ay taal walow arrintu ay jief un ay ahayd ee kuwaasna marin ay horteeda maraan iyo bal taas laguma xambaaray ka imada qaarkood waxay kaba dhigeen dee kuwa waa kuwaasba xadiidkaa hore ee bal matalan qayb ahaan qaataye waxay barhkood kaba dhigaan xadiisyadan imaka aan hayna inay nasakheen axaadiidta ay kuba timi haweeneydu inay salaada goynaysa iyo dee umuurihii kale laguba cadfay taas bay kaba dhigeen oo kuwani ay naasikhi yihiin oo markaas saasay horreysiiyeen waana san dee jamaahiir alculamaa qowlkoodi in ay salaadu taa kuba burahaynba laakiin mid baa jirtaoo naskigu in waxaa loo baahdaa marka labada xadiid aan la geyn karahayn waa mid marka inta in laysu geyn kari waayo taariikhdiina la ogayay siay u kala horeeyeen ee meesha halkana taariikhna ma taalo ay say u kala horeeyeen aan ku ogaano markaa la idhaha kanaa kan ka horeeye ti ma taallo jamcin ama ta'wiilna meeshii mutacadir may noqon markaa haddee say iyagoyagu markaa wana san jamaahiirulculamaa ay kuba tegeen waa in dee bal naqsi salaada ay nuqsaamayso umuurahan kuba imanaya daraaddeed taa laguma fasiro kuwa kalena dee inaanay de laakiin ibطaal iyo burid la yidhaha ruuxii salaadii way fasaade ku noqo bal taasi aanay jirine lakiin kolley dee meeshii arrinta fitnadan lagaba baqanayo inshiqaalkan iyo waxyaalahaasi kolley wuxuu keenayaa salaadii dee nuqsaanteedii ayuu keenaya ayuu keenaya bal waa umuurihii ay culimadu kuwa xambaareen arrinta kale jirta ee ah rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka u doonayo dee uu dhamaysto salaada ee witreye uu toosinayena wuxuu sheeku halka leeyahy waxaa xadiidka inooguma suganaya caaisha waa iska seexatay markii rasuulku toosiyey bay u kacday witrigeedii inay sunnaba tahay ama ay mudan tahay ruuxii witri tukanayey habeenka aakhirkiisa inuu u dib dhigto laakiin ruuxii dee ku kalsoonaa weeye inuu isagu toosayo ama cid toosisa san oo kale uu haysto ee laakiin haddii isaga aanu taa ku kalsooneyn ka baqanayo hurdadu inay la tagto si uu rasuulka ilaahay abudar iyo abu darde iyo abu hurayre ugu dardaarmay dee wa an tuutira qabla an tanaam ruuxu intii aanu seexanba kol hadday dhici karto aanu dee kalsoonidaas aanu qabin iyada inuu iska sii tukado weeyaan oo sii dhamayso bal taas oo kale waxaa kaloo ku sugan buu leeyahay ruuxii hurday ee salaaddii marka salaad sunuu rasuulka ilahi utoosiyey de tii faradkayna min baabi awla bay noqon ee waxyaalo kalena way kuba soo arooreene bal ruuxii isagu hurday in salaadii loo kicinayo iyada tanna way nooguma sugantay arrin kalea jirto iyada halkan bacd alculamaa ay u daliishadeenoo rasuulkii ilaahay dee waa kan lugteediibuu dee waa kan kanoo waa gujiyey ama taabtay markaasay laabtay culimada qaar baa waxay dhaheen waxaabay dee daliil u tahay haweeney taabashadeedu inaanay waysadii burinayn lakiin de waa masale inoo yar horeysay dee culimaduna kale ay kula qaybsanyihin walow dee intooda badan ele way burinayaanna ay iyaguna ee ay ku kala tegsan yihin ma taabasho kastaa way burinaysaa san shaaficiyadiiyo loo tiriyo ama lagabas ama ay tahayba madhabkooda mise tii lede iyo dee wax kale ujeedo loo taabtay ayaa burinaysiyo waxyaalo taasa ay leeyihiin laakiin bal halkan kolley waxaad moodaa qolooyinkan kalena jawaabtooda waxa weeye waa ruux hurday waa tan sheegaysa lixaaf inay ka hoos baxaysay ee waxaana ixtimaal ah inay mar markaa ay kaba sarreyso arrintu kol hadday ixtimaal tahay waaba dee inay lugtii waa ruuxu de uu maradiisii huwow yahayba iyo in labadii ixtimaal aytay kolley labada jaanib midna ayn daliil halkan uguma sugnaanayo had yo goor labadii dhinacba de ixtimaalkii baa jira kol haddana wixii dee ixtimaalkani uu meeshii imanayana dee in daliil kale loo doono un mooye bal halkan labadii dhinac ama qolada le de waa inay marad saarnay baa surtay kuwale waxaan filaya inaa daliil sidaasa waa waaqaca khaasa ama waaqacatu xaal weeye ixtimaal baa kuwa imanayo dee nooc san oo kale labadii suuraba ixtimaalayso nooc ijmaal bay noqona waxyaalo kale in loo daliishado mooye halkan waxaan filaya inaan daliiltaasi kuma sugnayn xadaثna yaحya بن yaحya qala akbarana khalid بن cabd لlahi xa qala xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabad بن الcawami جamيعا عan الshaybaniyi و abu isحاq sulayman عن cabd للhi بن شhdاد بن الhاd qال xadaثتnii maymunaة maymuna ii warantay زawج النabiyi slى الlaهu عalيه waسلم rasuulka ilaahay haweeneydiisii ahayd oo waxay igu warantay qaalat kana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waسلم yuصلii waa tukanayay walxaal ana xidaa anoo dee halkaa dhinaciisaba kuba sugan ama meesha tooskiisi aan kaba dheerayn walxaal ana xaaئd anigoo caadalaba oon daahir ahayd urubama asaabani inuu asiibaaba dhacaysay oo sur waxaa suurtagal ba ahayd ama kolkol dhacaysay inuu asiibo thawbuhu maradiisani idaa sajada oo rasuulka ilaahay waa iyadoon daahir ahayn bay iska jiiftay dhinaciisii waa iska tukanayay markaa halkan xaggii qibladiina kaba xigtay iyada inooguma sugnaa laakin waa xidaahuna de halkaa muqaabilkii waa dhinaciisii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh markaa uu sujuudayo ayaa awqaada qaarkeed waxaa dhacaysay maradiisii uu huwanaa inay kolkol iyadii oo jiefta halkan ay gaadhaysay taas baa dhacaysayba bal xadiid kalena waaba kanoo noocaaso xadaثna abubakr بn abi shaybata وزهير بن xرب qala زhيr xadaثna wakiع qala xadaثna dلحة بن yaحyى عan cubayd للhi بn cabd للahi qaala samictu عan caiشhaةa xadiidkan caiشhan ka maqlay o qaalat waxay tidhi kana النabiyu slى الlaهu عalيه waسلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusalii mid tukada min aleyli habeenkii walaal ana ilaa janbii ag waa xaalo kale iyo wakti kale anoo dhinaciisa ku sugan waana xaydun waktigaas salaad waa kan ukicinayo dee daahir bay ahayd imaka iyadoo xayd xayd wacalaya mirdun korkaygana waxaaba kusugnaa mird waa maro adigu marooyinka ay huwan jireen kaba mid aha wa rasuulka korkiisana malaa wuu roonaayo bacduhu barhkii ayaa kuba sugnaa waa mardigaa qeyb kaba mida ilaa jambi mawduucan ilaa jambi isagoo dee dhinaciisa aba kuba sugan ama dhinaciisa yaalowna bal markaa waxa ay caaisha halkan waana xadiidkii adigu bal rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee aqalkii waa kooban yahay ee dhinacoodii iyagoo iska jiifoon daahir ba buu ku tukanayey maradiisa baa gaadhaysay kolkolna waxaa dhacaysayba maro roon oo dee mala iyadna ay wax kaba huwantay isna ay wax ka gaadhsiisan yihiin balse ay u gaadhsiisnaayeenba waatan dee ay tahay caleyhi bacduhu ayaaba uu rasuulka ilaahay kuba tukanaya salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka waxaa xadiidku inoo faa'iidaynaya uun haweenaydu hadday ruux tukanaya dhinacii kuba sugan tahay salaadiisi horta isaga kuma bureyso waa taas kaley malaha haddii salaad la wada tukanayo u dhinac joogsado xanafiyada qowlkood baa jira in salaadii ay burayso laakiin salaadiisi ee bal adigu waa oo salaadii inaanay burahayn arrinta kale iyada xadiidka inooguma suganna waxa weeyaan haweeneydan iyadoon daahir ahayn laakiin sayn hore usoo marnay jirkeedii iyo dharkeedan wixii aan dee nijaasi ku sugnayn ama mawdic nijaasyad aan ahayn waa daahirkaasun oo saa daraaddeed ruuxii hadduu haweeney xaayada dhinaceed kuba tukanayo ama maro in waxa weeyaan isaga uu badh huwan yahay barhka kalena haweeney xaayadaa saaran yahayba uu kuba tukanayo ama maradiisi ay gaadhayso ama kolkol dee waxa weeyaan jirkiisi xataa wax salaadii inaanay burahayn bal taas ba iyada inoogu sugan waana tan dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kolley umuurahaas dee jaanibkaasna waa ti aynu hore usoo maray xagga bahaarada badankeeda iyo caraqeeda iyo waxaas waxoo dhami inay wada daahir yihiin ee dee waxaa nijaase xukmiya un baa jirto waa shay xukmiya waa xadadkan ee laakiin sideeda kale daahir inay u tahay or aynu usoo ogaanay baabu salaati fi thawbin waaxidin wa sifatu lubsihim waa isna axaadiid kolley kooban laakiin baabku waa yar dheer yahay carabkaan marinaya waa salaadii lagu tukanayey maro keliya iyo bal haddii aad ruuxu maro keliya leeyahay go keliyaabu haystaa wax kale maba haysto wax la-aan yahay kuma kelifto ama hadduu doono dee san haba doortee hadduu maro keliya doonayo inuu ku tukado bal sida dee khaasatan waa go-yaashii la huwanayey oo kale sida uu uhuwanayo si salaadiisii bal matalan ama kayfiyadii soo aroortay taas baabkeed wey xdثna yaحyى بن yaحyى qال قرأت عlى مالك عن بن شهاaب عن سعيد بن المصيب عن أbي هريرةa أن سائلا ruux saaئلa sأل weydiiyey رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم عن الصلاaةi nin baa saaئلa weydiiyey صلاada في الثوب الواحد maro keliya ruuxu uu kuba tukanayo wax kale weeye ma haysto waa go keliyu haystaaba bal haddiba salaadna waa doonaya inuu tukado salaadii bal seeba uu ma yeela ma banaantay mise ma banaano weye faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh awalikulikum dhammaantiin sawbaani ma waxa usugnaaday laba maro oo dhammaantiin laba maro miyaa wada helaysaa dee in badan oon helahay waa ti aynu soo marnayba waa tii dumarka la odhanayay intay raggu hagaag ufadhiisanayaan madaxa saraha uqaadinaya sujuudda iskagaba raaga marka arrinku waxa weeye mid kastaaba mara mid kastoo idinka idinka mida eh, laba maru midna huwado midna guntado ma helayo dee kol haddaanay taasi jirto oo ruux kastaaba aanu wada helahayn de matalan ma ruuxi laa yukalifu lahu nafsa ilaa wusxa waxay noqon lahayd hadii la idhaha laba maraha lagu tukaday kii aan helahayn inuu salaadiiba aanu tukan xaraji korkiina ma aha ee waa ku tukan karaa weeyaan oo dee waa kaasoo in badan un haysan baaba jirta xdثnي xرmلة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس xا قال وxdثnي عبدالملك بن شعيب بن اللyث وxdثnي أbي adu kolley uslubkana wowdan kolkol waan soo maray mala axaadiid kalena way ka horeysay xadathanii abi waxadathanii abi can jaddi waa de de shucayb can layth qaala wuxuu yihi markaa layth ibnu sacd xadathanii cuqayr ibnu khaalidin cuqayr ibnu khaalid baa ii waramo dee min kibaari asxaabi zuhri waa asxaabtii suuri xertiisii raggii ugu waaweynaa buu kaa mide marka kilaahumaana wuxuu wadaa yunusiyata ee bal mid ifaad ah dee si aan u yar dabdin karno cuqayl eeg imika waa ismiga musaqarka cuqayl baan odhanayna kolley kitaabka waxaa kusoo noqnoqda caqiil baa badan oo kusoo noqnoqda laakiin magacan cuqayl ma badna saddex un kitaabkan muslim ku jiro waa cuqayl ibnu khaalidkan imika aan hayno iyo dee qabiilo meelun dikrigeedu kuba suganyo bani cuqayl la yidhaaho iyo nin la yidhaaho yaxya ibnu cuqayl alkhuzaaci saddexdaas baa w cuqayl la yidhaho kitaabka ku sugan ee waxa kale waa caqiil ama bukhaari oo isaga dhammaantii cuqayr ibnu khaalid un baa ku jira wax cuqayl la yidhaho labadaa kalena kuma jiraanba oo bukhaari saxiixiisa markaan joogno cuqayl wax la yidhaaho waa raawigaa zuhri un inta kale caqiil bay noqonaya magaciisa suurada muslimna waxaa kusoo biiraya reerkaas iyo ninkaa yaxya la yidhaho waalidkii intaasaa kusoo biirta bes wax kale ma jiraan waxii kale waa caqiilun xadaثna cqayl kilahuma can ibni shahaabin can saciid ibni musayibi wa abi salamata can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm bimili waa xadiidka hore mid laba mid ah xadaثnي cmr الناqd وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال أنه قال نادى رجل nin baa dhawaaqay النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay buu u dhawaaqo faqاala wuxuu yihi ayusalii miyuu tukanayaa axadunaa midda midka anaga nagaba midi fii saobin waaxidin mare keliya ma ku tukan karaa dee waktiyada qaarkood mabay haysan in badan oo dadkii kaba midi awqaadda qaarkeedna waa bal ruuxu isagoo xataa haysan ma ku tukan karaa weeye markaasa wuxuu yihi faqaala awa kullukum rasuulka ilaahi baa odhanaya manaa awa kullukum e awa kullu waaxidin minkum weye mid kastoo idinka idinka midi yajidu sawbayna laba mare miyuu helayaa may weye in aan helayn baa jirta intii aan helahayna salaaddii waajib bay ku tahay cawradoodii un ha qariyeen bal markaa kayfiyaday utu ay markay mare keliya tahay loo xidhanayana way inoo dambaysaaye ha uu ku tukan karaa wey bal markaa axaadiisa walow ay noo socon doonto kayfiyadii baa inoo bilaabmi doonto haddii a la yidhaahe ta inoogu sugan waa inay bannaan tahay ruuxu mare keliya inuu ku tukado ama ha gubtado oo intii cawradu ha kuma qariyo ama se inoo soo socotee fiican ama se dee bal ruuxu markuu mare keliya haysto haba yeelo sifada inoo soo socota lakiin culimadu waxay ku ijmaacsan yihiin haddii la helayo iyadoo laba mare lagu tukado khuduu ziinatakum cinda kuli masjid degtiisa iyo waxaasna uu qariyaa oo waxna dusha ka wada way fadli badan tahayba lakiin ruuxii aan karahayn ama aan haysan ama waxa weeyaan taas dee iyada wax saaranimaba jirto rasuulka ilaahayna dee waxa weeyaan labada xaalaba waa kuba tukaday awqaadda qaarkeed libayaanuljawaazi buu ugu tukaday marka saxaabada qaarkoodna la-aan baabay uguba tukadeen marka waxaan leenahay shay jaa-iza ah weeye axaadiisna waa axaadiis israax doonta un insha allahu tacaala baabka waan dhamaynaya bidn illahi tacaala xdثna abubكر بن abي شhaybة وcمر الناqd وزهير بن حرب جميعا عن بن عyانة qال زهير xdثna سفyان عن أbي الزناad عن الأعرج عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل laa يصلي ma tukanayo waa نfyi lakiin macnuhu waa نahyi oo خبر imika hadduu kuba yimi suuradii lakiin نahyi baa looga jeedaa ma tukanayadu mn yaanu ku tukanin weeye laa يصلي أحadكم أحadkiin في الthوب الواaحidi mare keliya laysa xaal aanu ahaanin calaa catiqayhi labadiisa degood shay un shay minhu isaga kaa mide ah, oo macnaa ruuxu hadduu maro keliyaba haysto maradii khaasatan ay waasac tahay halku ka guntan lahaa ee qaarkiisa sare uu qaawanaan lahaa bal waxa weeyaan isaga maradii waana inoo soo socotaa tawashuxi iyo ijtimaal ama mukhaalafa bayna darafeyne wax ha ka saaro maradii ah markaa maro keliyo oo aan degtiisu qaawan tahay iyoaanu kuba tukanin nahyiga halkana dee bacd alculamaa hadduu helayo ruuxu maradna ay waasac tahay waajibaabay kaba dhigeen sida sida axmed iyo qaarkoodna nahyigan litanzih bay kaba dhigeen bal waa horta iyaanu ku tukanin isagoo helaya iyadoo degtiisu ay qaawantoona waxba degtiisa ka saareen marada keliya haddaba hadduu maro keliya haysto n wax kalaba haysan see buu yeelaya waa tan xdثna abو qrayb qال xdثna abو usامة عن هiشام بن curوة عن أbيه أنa cمر بن أbي سلمة cمر بن أbي سلمة curwaة بن زbayr u waramaya cمر بن أbي سلمna waa صحaabi yaro waa rabibkii rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلام عalيه rasuulka ilahi baa hooyadii qabay umu سلمة isagaa soo koriyey waa صحaabigii u ku lahaa waxa weeyaan ya غulaamu sm الlaha وkul byaminika صحaabigii u ku lahaa weeye yaraa أنa cمر بن أbي سلمة أخبرh muxuu yihi qaala ra-aytu waxaan arkay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay yusalii xaalu tukanayo fii thawbin waaxidin maro keliya mushtamilan bihi xaaliyay ku isku daday oo maradii muu guntanuun waa hilaabtayba oo taas bal si uu sheegdayna waaba tan fii beyti umi salamata aqalka umu salama waa aqalkii hooyadii dee isaguba uu kusoo koro rasuulka ilahi ba markuu dhintay guursaday umu salama isagaa soo koriye waadixan xaal uu dhigay darafayhi labadiisa daraf calaa caatiqayhi oo macanaa maradii maro yar waasacay ahayd markaa maradii intuu dusha san uga soo huwaday ayuu isweydaariyey oo darafna xaggan u mariyey darafna xaggan u mariyeyo marka garbihiisii dee kolley waxyaalo way yar waa laga yaabaa inay yar qaawanaadaan maraday hadday intaa kaba kooban tahay laakiin labadan darfood uu isweydaariyey ee uu midna xaggan ka riday midna xaggan kaba riday ama dee ha iskuba gunto sida aynu hore soo maray caaqili usurhimta aynu kuba soo maray xagga hore ama xagga dambe bal waxa weeye labadaa isweydaariyey baa degta saarnaa nahyigiina bal markaa uu lahaa yaanu iyadoo wax degtiisa wax saarani aanay jirin yaanu tukanina waa kan rasuulka ilaahay yeelo maradii intuu san usoo hilaabtay ama soo huwaday ayuu labadii darfood labada degood ka kala laalaadiyey saasuu ku tukanayay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh sidoo saa ku tukanayuu arkay saxaabigani xadaثna abubakr بn abi shaybata واسحاq بn ibrahima can wakiici qaala xadaثna hishaam بn curwata bhada isnaadi غayra anahu qaala wuxu uhi mutawashixan tawashux iyo ishtimaal iyo mukhaalafa bayna darafeyna waa isla wada macnoun walam yaqul mushtamilan lakin macnuhu waa ka aan soo sheegnay وxdثna يحيى بن يحيى qال أخبرnا حماد بن زيد عن هiشام بن عروة عن أبيه عن cمر بن أبي سلمة قال رأيت waxaan arkay رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة beytkii أم سلمة isagoo kuba tukanaya waa aqلkii dee rasuulka ilahi umu سلمة gelaysay fii hawbin mare keliya oo qad khalafa laakiin uu isweydaariyey bayna darafay labadiisaa caaro ama labadiisaa faraq uu isdhaafiyey rasuulka ilahi halkan degtiisuu iskuba dhaafiyey saasuu yeelay marada keliyana waa ku tukanayay bal taawer welina axaadiث way socotaa xadaثna qtaybaة بن سacيidi وعيسى بن حmadi qala xadaثna layث عan yaحya بن سacيidi wa qaطاn can abi umamata ibn سهل بn xunayfin waxaa la yidhaha aragti buu leeyahay oo waktigii rasuulka riwaaye ma laha rasuulka ilahi u kaba wariye lakin aragti waa leeyahy o de waa loogeyay rasuulka ilah waktigii rasuulka u dhashay can cmar bn abi سلمةa waa صaxaabi markaa isaga ka yar roonaa un lakiin riwaayo leh qaala ra'aytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم yuصلي xaal uu ku tukanayo fي hawbin waaxidi multaxifan eg mutaxifan iyo mushtamilan iyo mutawashixan waa isla wada macno ee waa tan mukhaalifan bayna daraf isagoo hilaabtay isku daday oo huwaday oo mukhaalifan xaaliya ku isweydaariyey bayna darafay labadiisii daraf zaada ciisa bnu xamadin fi riwaayati qaala calaa munkibey labadiisa garab korkooda ayuu halkaa labada daraf isku weydaariyey xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna وkiع qال xadaثna سفyاn عan abي الزbayr محamed بن mسلم عan jaaبiri qاala jaaبir بن cabdاللahi ba wuxuu yihi ra'aytu النabiya slى الlaهu عalيه waسلم rasuulka ilaahay baan arkay oo yuصلii tukanaya fي hawbin waaxidin mare keliya mutawashixan bihi isagoo isku daday oo rasuulka ilaahayna dee halkaa labadiisa faraqna isdhaafiyey oo halkaa luquntiisa ama degtiisa isku weydaariyey labadiisa garab xadaثna محamed بن cabd للhi بن نmayri qala xadaثna abي qala xadaثna سفyاn xa qala وxadaثna محamed بن msنى qala xadaثna cabdالرحمن عan سفyاn cabdالرحمن عan سفyاn جamيعا بhada الاسناad وفي xadيث بن نmayri qاala jaaبir wuxuu yihi dkلtu عlى رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم xadaثnي xرmلة بن يحيى qala xadaثna بن وهب qala أخbarnي cمr وcمر بن xاrث weeye أنa abا زbayr الmakiya xadaثahu أnahu ra'ىa jaaبir بن cabdاللahi buu arkay oo yuصلii tukanaya fي hawbin weliba dharkiisina agtiisuu yaalay waa naftigii dambu malaa dhabeelayba fii sawbin mutawashixan bihi xaalu yahay ku isagu intuu isku deday saas oo kale darfihiina uu isweydaariyey wa cindahu alxaal cindahu agtiisa hiyaabu dharkiisiina waa kuma sugnaay adigu waa dadka ayuu tusayay inay suuradaasna banaanto bal saxiixa bukhaariya waxaa kuma sugnaa markii arrinkan la weydiiyey ayaa wuxuu yihi waxaan doonay ama aan doonay an yaraani ljuhaalu milukum kuwa jaahiliinta idinkoo kale si inay i arkaan ujeedada rasuulka ilahi ba ficilka waa la yimo ujeedadu waa laga fadli badan yahay lakiin arrinkani waa libayaan iljawaaz ruuxii haysay ruuxaan haysana dee waaba wixii u karayun buu la imanaya وqاla jaaبir inahu ra'ىa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم yasnacu dalika xadaثanii cmr الnaqid واسحاq بن ibrahim o lfd lcmr qala xadaثanii ciisa بن yunuس qala xadaثna اacmaشh عan abi سfyaan عan jaabiri qala xadaثanii abu سacيid الkhdriy markaaba eg laba taabicina sanadka way ku sugan yihin waa acmash iyo abu سfyaan abu سfyaan oo dee horena aynu soo maray dalxaة بن naafic jaabir بn cabdالlahi iyo abu سacيid الkhdri laba صaxaabiy oo kala warinayaana xadiidka sanadkiisay ku sugayn أنه أbو سعيد دkل على النبي صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu hi markaa أbو سعيد فرأيت waxaan arkay يuصلي isagoo tukanaya ama xaaluu tukanayo عalىa xaصيirin caw korkeed oo ysجud عalayhi eg caw korkeed buu ku tukanayey waanu ku sujuudayey waa mid waa masalo qaala waxaan ihi abu saciid wara'aytu waan arkay rasuulkii ilaahay yusalii xaaluu tukanayo fii hawbin waaxidin maro keliya mutawashixan biya xaalu yahay ku isku daday oo intuu hillaabtay saas oo kalena darfihiis weydaariyey marka xaasil kolley waxa weeya baabka waa inoo dhamaaday macnuhuna waa cadyahaye haddii uu ruuxu uu haysto waxa fiican laba maro inuu ku tukado ziinadiisa uu qaato salaada bal haddaanu haysan iyada dee waa wixii karaankiisa ahaydee mare keliya ku tukan karaa weeye isagoo haysana bal way banaan tahay walow laga fadli badan yahay inuu maro keliya kuba tukado laakiin mid baa jirto maradu hadday weyn tahay san buu yeelayaa oo markaa dee waxaan u guntayaa oo u xidhayaa halkan sida dee lafti kuba yimi si aanu markan uu gacmaha sare u qaadaya iyo aanu dee u baahan inuu gacmihii kuba hayo geed kalena markuu san isaga xidho isagoon wax uga hooseeyaa jirin dee mar inta markaa uu rukucsan iyo cawradiisiyana uma muuqanayaan laakiin haddii maradu ay cidhiidhito qeyd keliyaba weeye iyada u guntanaya un waayo rasuulka ilaahay baaba xadiid bukhaari wariyey isagu meelahan muslim laakiin akhirka kitaabka uu ku wariyo xadiidka jaabira ayaa muxuu yihi haddii maradu idaa kaana dayiqa fatazir bihi hadday maradu cidhiidhi tahay gunto uun saa ku tuko wain kaana waasican faltaxif bihi weye hadduu laakiin waasic yaysan same oo si garbiina uu yar qarsoomo degtiina ay waxu fuulaan maradii kaba midi saayeel bu hi marka laakiin haddii aani taa wada gaadhahayn uu guntanayaa saasaana kuba tukanaya kol haddii cawradii uu asturay ama masaladan kale awbuu ku tukanayey ku sujuudayey ee waxaa sugan sanqadifadahan imaka dhigana iyo sijaayadihii iyo maradaadi iyo wixii haddaad dhulkii iskaga xigsiiso ood kuma sujuudo ama kulayl ama qabow isaga xigsii ama sida kaleba isagaba xigsii inay jaa-isto ay banaantay de kolley taasna waxaan filaya khilaaf saasa salafkii baa dee raggii waracintaa barhkood mala tawaaduc daraadeediyo ayay barhkood wax kama soo naqliyeene laakiin si guud waa u jaa-isba weeye waana kuba ansaxaysaaye kor wixii aan ciid adigu dhulka aan kaba mid ahayn san dee sijaayadadka iyo waxyaalahaasi se cumar ibn cabdilcaziz iyo ayaa ciid buu soo qaadi jiru dul dhigi jiray cawdan iyo markaasu ku sujuudi jiray sida la yidhah waa tawaaducun buu laba yime bal arrinku waa jaa-is waa kan rasuulka ilaahi yeelay xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybin qala xadaثna abu mucaawiyaةa xa qala وxadaثnii سwayd بن سacيidi qala xadaثna عaliي بن msrin kilahuma can اlacmaشh bhada اisnaadi wa fي riwaayaةi abi quraybin waadican darafayhi isagoo dhigay labadiisii daraf calى caatiqayhi wriwaayaة abi bakri waswaydin mutawashixan bihi waana isla wada macnun baan idhi wallahu subحaana وataعalى alى alam subحaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha ila anta